الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني waxaynu ku jirnaa kelimaadkeennii aynu kaga warramaynay qisaskii rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo soo wariyey intooda saxiixa ah cunwaanka aynu maanta qaadanaynaa wuxuu yahay ahmiyat lwarac waraca muhimadda uu leeyahay waracu wuxuu noqonayaa af soomaaliya wuxuu ku noqonayaa xalaal miirad qofku inuu wixii uu xalaal iyo xaaraan u kala garan waayo baabka xaaraanta uu raaciyo culimmada islaamkuna waxay ku tacriifiyaan waracu maxuu yahay waxay dhahan waa tarku maa takhaafu dararahu fi laakhira wax alla wixii aada istidhaahdo aakhiruu ku dhibaya dhibaato aakhiruu kuu geynaya dembi buu kugu ridayaa waa baabka aan ilaahay ogolayn wixii aada uga shakido waxaa laga tegayaa iyadoo looga tegayo min baabi lwarac warac ahaan baa looga tegayaa warka noocaasina wuxuu ku qotomaa xadiiska saxiixa ah ee nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhu laga soo warinayo ee uu rasuulkeenu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam alxalaalu bayin wاlxaraamu bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat laa yaclamuhunna kasiiru min annaas xadiidkaasoo culimmadu yidhaahdaan afar xadiis oo diinteennuba ku taagan tahay mid ka mida muxuu ku noqday afarta xadiis ee gebiga diintu ku taagan tahay xadiiskani wuxuu soo koobayaa waxa arlada kor yaalloo dhani waa saddexdaa qayboodun gebiga waxa arlada kor yaalla waa saddexdaa qaybood mid afraadna ma leh alxalaalu bayin waa wixii xalaalnimadiisu caddahay waa xalaal cad oo diintu caddaysay oo aan madmadow lahayn kaasi dhinac buu yaallaa waalxaraamu bayin xaaraanta diintu caddaysana meel buu yaallaa xaraan iyo xalaal way iska soo horjeedaan maxaa u dhexeeya umuurun mushtabihaad arrimo aan warkoodu caddayn xalaashana bar buu ka shabahaa xaaraantana waxbuu ka shabahaa qofka uma cadda laa yaclamuhunna kaiiru min annaas dad badani ma yaqaanaan macnuhu in yar baa taqaan in yaroo ilaahay baray oo culimo ayaa garanaysa inta dadka badankoodu ma yaqaanaan marka inta garanaysa shaygan iyagaa ma xalaal buu yihi ama xaaraan buu yihi laakiin qolada aan garanayn buu muxuu yahay mushtabihaad madmadow baa kaga jira kuwaasaa la rabaa inay ka fogaadaan maxay uga fogaanayaan min baabi alwarac faman itabaqa shubahaat faqad istabra'a lidiini wa cirdi qofku markuu madmadowga ka tago diintiisii iyo sharafkiisiiba wuu dhowrtay waman waman xaama xawla alxima yuushiku an yuwaaqica marka wixii xalaal ku cad waynu garanay wixii xaaraan ku cadna waynu garanay mowduuciinan wuxuu ku saabsan yahay wixii xaalkiisu caddaan waayo ee mugdi kaa galo maxaa laga yeelaya ma lagu nasiibinayaa ma la odhanayaa ilaahay baa faxane in allaha kafuur raxiime eh, waxay noqon doonta allaa oge waa waa waa iyo xoolayo ku dhaafin miyaa la odhanayaa maya kol hadduu madmadow kaa galay xagga xaaraanta xisaabi sidaa waxaa inoo inoogu sheekha oo ina baray oo inoo jideeyey rasuulkeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam bukhaari siduu warinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waddada ka helay timir xabbo timir ah waa shay iska taafiha oo dadku aanay dan badan ka lahayn kii ay ka dhacdeen aanu ka soo noqonayn nin baafinayaana aanu jirin xabad timira nebigu waa qaaday wuxuu idhi lowlaa annii akhshaa annahaa min tamri sadaqa la akaltuhaa xabaddaa timirta ah haddaanan ka baqanayn inay timirtii sadaqadda tahay waan cunila lah nebiga iyo ehelkiisa sadaqaddu xalaalu ma ah nebigu muxuu ka shakiyey calayhi salaatu wasalaam waa intaasoo xabaddan timirii noqoto maxay timirtii sadaqadda deet uu iska daayey sidaa awgeed in wixii aada garan weyday iska dayso waa dariiqii nebigeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam waa dariiquu ku tarbiyeeyey jiilku isagu tarbiyeeyey ee saxaabada ah ayuu dariiqaa baray waxaa kaloonu tilmaamaynaa sida saxiixaynka ku qoran abubakr asidiiq isaguna wuxuu ahaa sayid اlmutawariciin wuxuu warinayaa anas abubakr ni wuxuu lahaa nin addoona oo suuqa uga soo shaqeeya maalin maalmaha ka mid uu u keenay alaab raashin buu u keenay khaasatan timir buu u keenay abubakar wuu gaajaysnaa timirtii wuu cunay ninkii addoonka wuxuu ku yihi abubakarow miyaanad i weydiinayn min ayna haada ma garanaysaa halkay ka timi taqriiban waxaad dareemaysaa abubakar ninka wuxuu baray inuu weydiiyo ila xaggeed ka keentayo tabaasus ka hubiyo maalintaas si ay noqotayba wuu cunay wuxuuhi waa bal ka warran weyxag aduu ka warran adaa sidee ka waran wuxuu uhi innii takahantu rajulan fi ljaahiliya markii aanu gaalada ahayn ayaa nin u faaliyey wamaa uxsinu lkahaana faalkana maan aqoonine ilaa annii khadactu waa khiyaameeye waxbaan isugu toosiyey si nin faalka garanayaan isaga dhigayo waxbaan u sheeg sheegay show wixii un baaba ii rumoobayba waxna berigaa imuu siininoo mushkaayad baan ku lahaa maantuu ila kulmayo waaniyo mushkaayad baad igu lahaydo waabuu ii dhiibay halaabta aan kuu keenaad cuntay waa faaliddii aan faaliyey iyo jacburkii aan jacburiyey xoolaheedii baad cuntay ogowboo ninkaasi xoolahani laba dhinac bay xaaraan ka yihin dhinaca koobaad waxay xaaraan ka yihiin waa faal faalka wixii lagu cunana xulwaanu lkaahin baa la waa shay xaaraana wixii faal ka soo gala ama alel ha rogo ama madibad ha eego ama foox ku rido ama xaydh ha eego ama faraha wuxuu doonaa sameeyo waa xulwaanu lkaahin waa xaaraan ayga xoolaha laga qaato ay la yibiyey iyo gabadha jirkeeda ka ganacsata iyo kaa kaafaaliyau nabigu isku daray uli intuba waa xaaraan dhinaca waa ka xaaraan dhinaca labaadna wuu khiyaameeyeyo mu garanaynin waxane min baab alkhiyaanana uu soo gelayaa laba dhinac buu xaaraan ka yahay shaygaa bakar ku tegey inaga haddaynu ahaan le waxay odhan lahayn markii aan cunayay miyaan ogaamay qiil bal culimmadaan u tegayaa qiil ha lai raadiyo sheekhu markaan cunayey ma ogeyn wuxuu ahaa laakiin abubakar ma yeelin waxaa noocaasee gacantuu isgeliyey fartuu isgeliyey afka dhammaan wixii caloosha ku jira uu soo matagay riwaayadka qaar waxay sheegeen wuu horay uga soo dhici weyday aad buu u rafaadu iska soo riday wuxuuhi wallahi hadday maca naftaydu soo raaci layd waan soo raacin laha buuri macnaha markaa dadkaas waxay garanayeen shaygan shubahaadkee madmadoobi xaaraantii wuu yahay maxay barandee haddaad xaaraanta barandeeda istaagtana waad ku durkiyuun saaad ugu sii socoto dabeetana xaaraanta cad marka dambe daldalaysa amaa haddaad iska ilaaliso madmadowga waa gidaarkii xaaraanta ka sokeeyeyo weligaaba xaaraan isgaari maysaan shaygii madoobaabad ka ilaalisayba en warkiisu caddayn tii caddaydna hadalkeeda daa intaa waxaan uga dhigay muqadimo dhacdada inoo soo socotee nabigeenu sala allahu caleyh wasalam inooga warramay xadiidka waxaa warinaya axmed iyo bukhaari iyo muslim waa xadiid saxiixa ka shams abi hureyra radia allahu canhu wuxuu leeyahy nebiga kariimkaa sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ishtaraa rajulu min rajulin caqaaran nin baa wuxuu ka iibsaday dhul waa ummadihii hore fawajada arajulu aladii ishtaraa caqaaran fii caqaarihi jaratan fiiha dahab ninkii dhulka iibsaday dhulkii miyuu dhisayey miyuu beerayey ma waxbuu ka qodayey aduu wuxuu ka helay kolay dhan oo dahaba kolay buuxa oo dahab uu ka helay ninkii kolayga dahabkaa ah helay muxuu sameeyey miyuu qaatay miyuu soo iibsaday miyuu qarsaday ninkan xaalku taagiyaad ogaanaysa wuu dhaqaaqayoo ninkii dhulka ka iibiyey buu u geeyey wuxuu yidhi khud dahabaka minni waar dahabkaagan hoo innama ishtaraytu minka alarda anuu dhul saafiyaan kaa iibsaday dahabkaamaan iibsane dee dahabkan adaa leh iga hoo ninkan waa nin la yaab leh waa nin waraca ka gaadhay heer cajiib ah wuxuu isla xoolo bini aadan baad cunaysaaye kii aad ka iibsatay isaga gee ka kalena waa ka daranya waa la mid isna kiina wuxuu ku yidhi innamaa bictuka alarda wamaa fiiha anuu arlada iyo wixii ku guda jirayba waan kaa wada iibiyey anuu maan la kala hadhinoo maanku odhan dhulka oogadiisaan kaa iibiyey uurkiisa hoose anaan leh maanku odhan laakiin waan kaa wada iibiyeyoo dhulka iyo wixii ku guda jiraba adaa leh labadiinni waxaan laba ninoo cajiiba oo xagga wanaagga ku aan ku kala horrayn way isqabsadeen qirya qir adaa le iyo adaa leh alla may maanta ahaato xaaladdu noocaa may noqoteen waanaynu ka wada warqabnaa markaa labadii nin nin bay isula tegeen adiga haddii la isula kaa yimaado ood yaabilay nin bay isula tegeen wana kale xukun waanu ishaysanaa maxaan isku haynaa bahashan kolaygan dhanee dahabka ah deetana ninkii wuxuu noqday nin xakiima isna mabuu kale xukumine meel kale u dhaqaaqay sulux iyo hawlo kalu galo wuxuu yidhi war ubad ma leedi ha adu maxaad leedahay wiil baan leey adna maxaad leey gabadh baan leey haye wiilkaa iyo gabadhaa ayaynu lacagtan isugu guurinaynaa iyagaynu siinaynaa ha ku aqalgaleen ha kuma ha ku dhaqmeen sidii baa la sameeyey waa reer dhano maxay ku abuurayeen reerkaas maxaa lagu sameeyey warac iyo xalaal miirad baa lagu sameeyey ilmaha ka dhalanaya muxuu noqonayaa wax cajiibuu noqonaya war la yaab luu noqonaya sida awgeed qofka xalaasha miirtaa waxa weeyaan waa qof aan xaaraanin meel ba u soo gelayn walihaadaba culimmadu waxay ka warramaan axadu salaf oo beer ilaalinaya beer buu ilaalinayay beertaa saddex sano u ilaalinayay maalin maalmaha ka dambe ayuu ku yidhi ninkii beerta lahaa waan ii soo goob midho bisiloo noocaas wuxuu u keenay midho aan bislayn oo dhanaan buu u keenay tu ugu waxanaqa buu ihi saddex sanaad beerta joogta hasaad midho dhanaan noo soo geynaysaa yoon bislaan suudaanu ma kala garanayo dhanaankood iyo bisaylko ya oo saynadu kala garanayn buu si miyaad ii ogolaad miyaad ii idantay inaan cuno waabuu raadiyey wuxuu ogaaday ninkani beerta inuu ka shaqeeyo mooyaane inaanu midhba ka dhadhamin culimada taarikhdu say sheega waxay leeyihiin beertii wuu siiyey gabadhuu dhalayna waa u meheriyey waxay dhashay culimmada islaamka waaweyn cabdullaahi ibnu mubaarak caalimka weyn ee muxadiska ah ayay dhashay qofku hadduu isdhowro wuu barakoobayaa khayr badanna waa ka helayaa qisadan aynu soo qaadanayna faa'iidooyin badan baynu ka dheefaynaa waxa ugu horeeya ahmiyadda waraca xalaal miiradku qiimuhu leeyihi waxaad cunayso waxaad cabbayso waxaad xidhanayso waxaad dhisanayso xalla wixii aad ku tasarufayso waa inaad aada isu dhowrtaa guud ahaan muslimiintao dhan waa isdhowraan dadka ganacsanayaana si gaara waa inay isu dhowraan dadka ganacsanaya oo wuxuu og yahay inuu cad yahayna uu ku dhaqmo ee xalaal ah wixii uu cad iyo xaaraanan ka fogaado wixii madmadow ka galana waa inuu faraha ka qaado waayo nebigu sala allahu wa waaalih wasalam wuxuu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk wixii kaa shaki geliye ka tag oo midaan ku shaki gelinayn u tag riwaayada abusheekh alasfahaanina wuxuu ku daray fa innaka lan tajida faqda shayin taragtahu lilaah waxaad ilaahay dartii uga tagtay tadiba maysid ilaahay baa kaa cawilaya ilaahay dartii uga tag waa in qofka muslimkii qaacida uu qaato odhanaysa intuu shilin xaaraanoon cunay noqon lahaa aan ka qaday ha noqdo qaacidada haddaad qaadato wax badan baad ka badbaadaysa maxaad odhanaysaa xaaraanan quutay intay noqon lahayd xalaal aan ka qaday ha noqoto waayo ilaahay aakhiro ku odhan maayo maxaad xalaashaa uga qaday lagu odhan maayo laakiin maxaa lagu odhanayaa maxaad xaaraantaa u cuntay marka ku nasiibi iyo bal wuxuunbay noqoneen ee iska wad ma soconays waayo xaaraantu halis bay leedahay nebigeennuna sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu tilmaamay kullu laxmin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih hilib kastoo xaaraan ku baxay naar waxaan ahayni ma janaa naar baa goynaya ama ku cayil ama ku xaadhayso ama carruurta ku korso ama kan samee ama guryo ka dhiso ama gawaari mararka qaarkoodna innaga waxaba dhacda dadka qaarkii dadkao dhan ma wada ahae in layskuba faanaba hebel wuu ka gacan wuu ka fara qabsaday hebel wuu ka wuu ka dhiigaystay meeshii uu qabtay wuu ka noolaaday bal wuu ku dhintay wuu ku daboobay wuu ku gubtay ma odhanayaan uu ka dhiigaysta tani waxaad dareemaysaa kan lafdiisu inuu diyaariyey waanay usoo marin uune maalintay usoo martay isaguna wuu maagayi ogowna ninka xumaanta sameeya iyo ka maagan waa isku meel waa isku nooc weey sidaa ogeed baasha xaaraanta la yidhaha meel inoo wada madowna way leede ducadana waa laga aqbali waaye keliya haddaanay xumaan kala lahayn oo ducaduna ay kaa xanibayso maba laga fogaan la adaan ducaba laga aqbalay ramadaantaa gashay oo xilliga furka iyo xilli kastaa tiraa rabbana oo lagaa hoos qaadi waayo waa khasaaro weyn weyn adoo gaajoodo ubadku gaajoodaan oo dab shidan waaya laakiin ducadaada la aqbalayo ayaa cajiib ah oo wax walbaaba uu khayr kuu leeyahay markaa waracu waa wax cajiib ah dadka ganacsanaya kole daynu suuqii ka agdhownayna waxaynu leenahay wixii xalaalay cad ee aad garanaysaa inay cad tahay sideeda ugu dhaqma wixii ee cadna faraha ka qaada wixii madmadow galo waxaa raacinaysaan baabka xaaraanta waayo qaacidada in la qaato ayaa fiican nooca labaad walaalayaal waxa weeye faa'iidada labaad shubahaadkoo laga tagaa waa xayndaab iyo gidaar kaa hortaagan xaaraanta sayn hore u tilmaanay oo aan la rabin in la gudbo in aan la rabin in la gudbo nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay qofka kaagdha dhow madmadowga wuxuu ku tilmaamay karaaci yarcaa xawla alxima yuushiku an yuwaaqica nin xoolo la jooga oo meel seera ah ag daajinaya beerahan beeranaya seeru ag daajinaya ninkaa ku ag dhaweeyey maxay u dhowdahay in neef iyo laba iyo dhowrba kaga baxsadaan ku dhaca ka laakiin seerahaba ka fogeeyey ee agba iman waayey inuu ku dhaca uma dhowaa markaa shubahaadku waa seeraha xayndaabkoodii yaan loo dhowaanin xayndaabka ilaahayna waa maxay waa maxaarima wuxuu ilaahay xarimay waa xayndaabkiis waa ta aan la soo maray waa ta aan loo dhowaanay qodobka saddexaad een ka faa'iidaynaa waxa weeye shiddatu istiqaamati rajulayn labadaa nin siday u toosnaayeen iyo siday u qiimaha badnaayeen iyo iimaankoodu halkuu marayay ayaad ka dareemaysa sidaa awgeed waxaynu ka fahmaynaa ummadii hore dunuubtoodu way badnaayeen dad xunoo badan way lahaayeen dad cajiib oo qiimo badanna way lahaayeen ha u qaadanin inay gebigoodu ahaayeen dad wada liitaa may ahayn waayo adduunka dad wada liitaa muma soo maraan ummad kasta way isku dhex jirtaa laba nin oo cajiiba ah oo xalaal miirad badan ay ahaayeen qodobka afraad een ka faa'iidaynaa waxa weeye qodob hore u sheegnayo wixii la laysqabto iyo munaasacaadka in loo sameeyo garsoor haddaba garsoorka aad u samaysaa muxuu samaynaya labada nooc ee odayadeenu garta u naqaan labadaasaa ka furan waa labada sharcigu ogoliyay waa maxay waa muddaci iyo muddaca calay iyagu soomaalida mudduc iyo muddaca calay yidhahda waxa weeye waa mid wax sheeganaya mid lagu sheeganayo haddii taa la maro waa dariiqii sharciga ahaa nin cilmi ule mooyaane nin kale ma xukumi karo haddaad mudduc iyo muddaca cali qaaddo waa inaad kitaabka ilaahay garanayso si awgeed odayaasha garta naqaa waa inay iska ilaaliyaan haddaanay garanayn aayadday ku fadhido iyo xadiiskay ku fadhido inuu muddaciyo mudaacale qaado iska ilaaliyo haddii kale muxuu noqonaya qaadiga naarta gelaya nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi alqudaatu halaa dadka garsoorayaasha waa saddex qaadiyaani fi nnaari wa waaxidun fi ljanna laba naar bay galaa midna wuu janoobaa ka janoobaya waa kee cilmi buu masalada u leeyey cadaaladna wuu ku dhaqay labadaasuu ku badbaaday labada cayn waa cilmi iyo cadaalad labada naarta gelayaana waa maxay waa mid aan cilmi u lahayn e dee cadaaladna hadalkeeda baddaa wuu kartajaciyey wuu mutahiyey wuu ku qiyaasay deetana wuu garab marinayaa kaas waa fi jahli buu wax ku xukumay ka kalena cilmi buu leeyih laakiin cadaaladdu garab maray dulmi buu sameeyey wuu gar kaasina naar buu gelay maxaa u furan markaa dadka aan cilmiga lahayn waxa u furan tuu ninkani maray waa maxay waa sulxa wasulxu khayr dad badan oo odayaasheenna ka oo wax fahmaynaa gar caadiba ma qaadaan hadday gartu noqoto muddaciyo mudaacale maxkamadda culimmaday geeyaan war taa taga waa ta fiican nabadgelyada badan sulx ku dayaya sulxu waa maxay waa heshiisuun war hebelo adna balow ka tinaaso adna waa kan khalaas wax laisla ogol yahay ayuu samaynayaa wuu isu jilib salaaxaya wuu isu soo dhowaynayaa aakhirka ugu dambeeya iyagoo gacmahees haystuu dirayaa wasulxu khayr kaasi waxa weeye wax xanafa ma wax qodaxa ma leh garindhamo nimanka wada qosli sidii sheegayna ma aha oo labadooda wada qoslaya israacaya sulxu wuxuu ku fiican yahy ninna meeshii laga kaxayn maaye waa la isu soo dhowaynayaa haddaan taa la yeelay waxaa lagu xukumaa cilmi iyo cadaalad baa lagu xukumaa haddaanan cilmi u lahayna faraha waa laga qaadaya ninkana saas u sameeyeyo labadii nin ma odhan keebaa leh keebaan la dirayaa ma odhane uu dhexdhexaadiye war adu maxaad leedahay wiil adna gabadh haye iyageen isugu ducaynayna khalaas reerkaas in saa ku dhisaynaa qodobka shanaad een ka qaadanaynaa waxa weeye ee guurka iyo dhallinyarta in loo guuriyo rag iyo dumarba waxa weeyaan waa shay sharciya weliba in guurka loo dedejiyo nabiguna sal اllahu alayh waalih wasalam waa faray ya macshar ashabaabi man istadaaca minkum alba'ata falyataزawaj waar macsharkii dhallinyaradow ninkiinii baa'a iyo qarash haystaa ha guursado fa innahu aqadu lilbasar araggii isagaa u laabitaan og wa axsanu lilfarj xubinta tarankana isagaa u dhowrid badan faman lam yastadic facalayhi bisawm kii aan awoodaynaa ha soomo fainnahu lahu wijaa kaasaa waxoogay xanibaya oo hakinaya shahwadii iyo wuxuu u doonayaye ha iska soom macnaha guurka uu guursanaya wuxuu la ilaalinayaa ishiis adduunkan wareers wareeray ee telefishinada iyo cajaladaha iyo internetyada iyo balaayada ee qaawanaan iyo xumaan camiran yahay haddii wiilkii dhallinyarada iyo gabadhii wuxuu ku kaga maarmo uu waayo waxa weeyaan halis badan buu daaqaya markaasaa laga ya waalidkiina uu leeyahay may inankaygu ilaa uu jaamacad ka soo qalinjabiyo jaamacadda maxadiid baa muxuu yahay waa bini aadan intaa bini aadanku dareemayuu dareemaya hadii loo awoodi waayo ha waa inuu soomo hadii loo awoodayo jaamacadi shardi uma ah inuu shaqo tagaa shardi uma ah. kol hadii ama isagu awoodaya ama weligiisu u awoodayo saasaa u fiican ummadda islaamkuna saasay ahaan jireen laakiin intan dambe noocii galbeedka aynu u dhaqanay iyo reer yurub ayaan leeyay misaga waxba la soo baxayba xataa rag baan argay ku dacaayadeynaya inankii yaraa intoo lagu tabcay lagu tabco jaamacad ka soo baxay markii shaqadii koowaad helay ayuu guursanaya isagoon islaantii iyo odaygiiba islaantii iyo odaygiiyo reerkan isdiidi maayaan kaanamaa marka reer la yeesho odayga iyo islaantaba la ilaabayo haddaad to afar reer yeelato odayga iyo islaanta ilaalintoodi iyo baarinimadoodi iyo dhowridoodu meel bay taagantay laakiin qofkani waa inan ama waa inan inay guursadaan oo ay diintooda kamishaan waa shay muhiima weyn nebiguna sala allahu alayh waalih wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi idaa tasawaja alcabdu faqad istakmala nisfa diini kamaa rawaahu lbayhaqiy qofku markuu guursado diintiisii kala barh buu dhammaystirtay falyattaqi llaaha fi nisfi alaakhar qaybta kalena ilaahay ha kaga baqdo culimmadu waxay isweydiiyaan qaybtan uu dhammaystirtay waa maxay waxay ku sheegeen naarta waxa ugu badan ee ummadda geliyaa waa maxay waa afka iyo ibta nabiga markii la weydiiyey salى اllahu alيه wasalam akara maa yudkil الnaasa الnaar wuxuu uhi waa afka iyo cawrada xubinta taranka marka hadduu xubintii taranka hagaajiyey oo meeleeyey maxaa soo hadhay afkii iyo carabkii baa soo hadhay taana waa inuu ilaaliyo waardiyeeyo khalaas dabeetana diintiisii waa dhammaystirtay marka in guurka la dedejiyaa waa daruuri in la fududeeyana waa sharci hadaynu fududayno waxaa adkaanaysa xumaanta haddii xalaashii iyo guurkii la adkeeyana waxaa fududaanaysa e xaaraantii baa fududaanaysa waa mucaadalo waa labadaasi waa labadaa kafadoodu mid haday hoos marto ta kalena maxaa laga hubaa inay kor noqonayso waa labada waa sida macruuf inaguna markaan xaqada ka wada hadlayno shuruudaheennu ciiddii camaarkay ka badan waxaa dhallinyaradu ay la tahriibayaan ee meelaha ugu yaacaya waxa qayb ka ah markii la cusleeyey intaasoo gabaatiya intaasoo yarada intaasoo fijaana intaasoo xafladood isba maxay bilaabeen isbarasho maxaa la yidhaahdaa kun hawlood oo u dhakafaaraya wiilka yaraaba ceroobayo maxaa cero ka soo saaray halkuu farxi lahaayuu rayrayn lahaa maalinba war hor leh haddana xafladdii nooca ahayd haddana tii macaanka ahayd haddana tii qaraadhka ahayd haddana subxaana allah waxay ku fiicnayd in wuxuu u fududaadaan oo dabeetana khalaas ay fududaato waxay wariyeen culimmada taariikhdu cumar ibnu khadaab radia allahu canhu iyo cali bni abi daalib oo gabadh weydiisanaya cumar oo nin weyna ayaa cali bni abi daalib inan weydiistay wuxuu ihi cumaroo dee imika waad weynta waa sidee wuxuu ihi nin dumar u jeeda ma ihiye laakiin waxaan maqlay nebigoo leh xadhi kasta iyo nasab kasta oo aan kayga ahayn wuu go-aya marka waxaan doonayaa hablihii ay faadima dhashay ee midunbaabay lahayde ayaan doonaya inaan guursado xalkaa xadhiggii nebiga sala allahu alay waslam aan ka qabsado dabeetna wuxu waan kuu soo dirayaa fa in acjabadka fahiya imra'atuk alaa baan kuugu soo dhiibaya cumar halkaa fadhiyo oo marti oo kale ah weel buu ugu soo dhiibay wuxu iska eeg markay ku caajabiso waa xaaskaaga khalaas ina ballansi iyo qabiilkaagii bani cadi iyo kaayagii iyo wixii aad heli karto soo qaad iyo ballanta inoo qabta iyo gebiga waxay ku fuudahay fa in acjabadka fa hiya imra'atuk odaydii horena waa kii odhan jiray ama ama oori ha noqoto ama il ha kugu labadaa miduun macnaha maantana ciiddii camaarkay ka badan yihiin waxay u baahan yihiin inay kaaga asturnaadaan gurigooda magac saasay ku leeyihin barakaduna saasay ku jirtaa iyo meherkoo la fudeeyo waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qisada caadooyinkeennan inaynu ladifno haddaynan ka wada tegi kolle duul baa inaga dambeeyo kama wategi karayne laakiin bal inaynu fududayno oo inta taageen aynu jafjafno waana sii yaraataa bal waxa horlee la soo kordhinayana aynu ka taxadirno ilahay waxaanu weydiisanaynaa kuwa diintooda ku dhaqma allah inaga yeelo kuwa wax alla wixii caadaad ee xun ka takhallusana allah inaga yeelo ilaahay cilmigeena iyo camalkeenaba naafica ka dhigo wa sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed subxaana